بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد غزوة, غزوة بدر الكبرى بدر دولمات كيدي الكبرى بدر تي وينيد أما الدولمات كي وينا أي هذا محله ومبحثه ما شان لوغا هدليا مركا ما دام ciidan uusan nebiga la socon iyo ciidan yar oo nebiga watay ay ahayd wixii aan soo marnay halkan khaswadii weyneed buu ka bilaabayaa sheikha aan arki doono insha allahu tacaala wuxuu musanifka leeyaha raximah llahu wa hiya awalu macrakati faasilatin bayna qurayshin waalmuslimiina wa hiya ghaswatu badrin awalu macrakatin awalu macraka dagaalkii ugu horeeye wey macrakada oo faasila kala saarto oo kala bixiso bayna qurayshin iyo walmuslimiina quraysh iyo dadka muslimiinta ah dagaalkii ugu horeeyey oo ay ku kala baxeen ayuu ahaa ghaswadan la yidhaha ghaswatu badrin wa sababuhaa marka sababka ghaswatu badrin ay ku dhacday ayuu shiikhu noo sheegay gaswatu badrin dagaalkaasi ma ahayn dagaal loo soo tabaabushaystay oo nebigii asxaabtiisi ay ku soo talo galeen oo hubkoodii iyo saanadoodii ay soo wada qaateen maunan ahayn waa dagaal si lama filaana ku dhacay wuxuu nebiga madiine uga soo baxay quraysh tijaaradeedii oo aan soo marnay dulcushayra marka uu aadaya nebiga bishii jumaad alaakhira ama jumaad alula hadba tii la yidhaahdo oo abu sufyaan oo watay oo meeshad ulcushayro la yidhah markuu tegeyna uu la kulmay abu sufyaan oo dhowr maalmood ka hor tijaaradiisii o awrtiisii la gudbay oo shaam aaday arrintiibuu marka nebiga muraaqabaynaya uu sugaya soo noqodkooda markaasuu dad u dirsaday marka wuxuu islahaa abu sufyaanoo afartan nin keliya ay la socoto xoolihii quraysh oo dhanna sido aad awrtaas keliya ka qabsataan xoolaha ay wataan iyo tijaarada saasuu madiina uga soo baxay laakiin qurayshoo yacni ciidankeedii wadataan la diriri doontaa nebiga kuma soo talagelin salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka dagaal si sudfa'a ah ku dhacay si lama filaana ku dhacay buu ahaa weeyaan sababku marka shiikhuu noo sheegi wa sababuhaa sababta ay ghaswatu badrin ku dhacday waxay ahayd أن rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka alle calayhi salaatu wasalaam kaana wuxuu ahaa bilmirsaadi yacni mid cimilgal ku sugan oo gaadaayo wuxuu gaadaya lilciiri awrtiibuu gaadayey allatii awrtii faatathu ka baxsatay nebiga calayhi salaatu wasalaam ila shaami shaam uga baxsatay markuu dulcushayra tegayey yacni awrtii gudubtay oo tijaaradii qurayshoo shaam u socotay awrtaasuu yacni cimilgal ugu sugnaa oo uu nebigu gaadayey calayhi salaatu wasalaam uu sugayey wey xiinama kharaja markii uu nebigu baxay ilaa dilcushayra meesha dilcushayre la yidhaahda oo u baxay yacni sanadii labaad markii ay bisha jumaada aluula ama jumaada alaakhira ayay ahayd markuu nebigu baxayay salawaatu ullahi wasalaamu calayh bederna waxay dhici doontaa ramadaanka bishii ee dhacaysa marka awrtaas ilaa shacbaan oo dhan xaggaasay ku maqnaayeen tijaare iyo ganacsi ku maqnaayeen soo noqodkoodii ayuu nebigu maaragtay yani gaadayey oo sugayey weeyaan wa arsala marka nebiga wuxuu diray calayhi salaatu wasalaam laha awrtaas oo abu sufyaan oo wadaa oo tijaarada ii rajulayni laba nin buu u diray ila alxawraa meesha xawraa la yidhaahdo oo min ardi shaam ka tirsan shaam dhulkeeda ka tirsan ayuu dad u diray liya'tiya inay la yimaadaan bikhabarihaa khabarkii awrtaas inay la yimaadaan daraaddeed buu nebiga u diray meeshay soo marayaan soo noqodkooda jidkooda waddada ay tahay inay macluumaad ka soo siiyaan falamaa marat markay soo martay bihimaa labadii nin alciiro awrtii abu sufyaan oo waday markii ay soo martay asraca labadii nin way degdegeen ila almadiinati madiine ayay u degdegeenay aadeen nabigay aadeen si ay ahbaar akhbaarta ugu sheegaan nabigay u tageen calayhi salaatu wasalaam wixii ay kala soo kulmeen ayay nabiga u sheegeen salawaatu ullahi wasalaamu calayh fanadaba lahaa rasuulu llahi sal allau alayh wasalam almuslimiina fanadaba nebigu wuu u yeeray bimacnaa dacaa wey u yeeray lahaa awrtaas qabsashadeedii iyo maarata xoolahii ay wateen lala wareego ayuu rasuulullahi sala allahu calayh wasalam rasuulka alla wuxuu ugu yeeray almuslimiina dadka muslimiinta ahaabuu ugu yeeray yacni awrtaas tijaaradaas in la dhaco oo xoolihii quraysh la qaato iyo muslimiinta ugu yeedho yidhi nakeena na soo bixiya walam yaczim calayhim ilkhuruuja walam yaczim nebiga ma uunan ku waajibinin dadkii oo yani mid casiimo ugama dhigin calayhim dadkii saxaabadii muslimiinta ahaa alkhuruuja bixitaanki marka ciddii fududeeda nabiga soo raaci kartay cidday u fududaato dhan baa iska soo baxdaye wax ilaa wa ilaa soo wada baxa la yidhi oo casiimo ahoo lagu amrayo waajib looga dhigay mayan ahayn marka fantadaba waxaa ajiibay oo soo degdegay wey nabiga calayhi salaatu wasalaam u yeeristiisii waxaa ajiibay alaau miatin wa alaaata cashara rajulan saddex boqol iyo saddex iyo toban nin oo saxaabadii ka mida ah ayaa aqbashay oo nebiga soo ajiibtay markiiba saddexdaa boqol iyo saddex iyo tobanka noo kala qaadqaaday sida ay yihiin wa qiila waxaa la yidhi waxaa weeye aluumiya arbacata casharna waa la yidhaahdaa wa qiila aluumiya wa sabcata cashara la yidhahdaa riwaayadka marka midda ay raajaxaan waa middan dambe oo saddex boqol iyo toddobiyo toban nin inay ahaayeen dadka nebiga soo raacay calayhi salaatu wasalaam marka saddex boqol iyo toddobiyo tobankaasi yaa waxay u qaybsamaan yani inaani waamaanuuna aw alaaatun waamaanuuna aw sittatun waamaanuuna intaas min almuhaajiriin ay ka mid yihiin waa yani wuxuu kuu soo aruuriyey aqwaashii ay culummadu sheegeen kutubta siyarka ay sheegeen oo shakiga ahayd buu kuu sheegay muhaajiriinta dadka nebiga ka soo raacay labiiyo siddeetan saddex-iyo siddeetan baa la yidhaahdaa ama lix iyo siddeetan marka lix iyo siddeetankaasaa markii tirada saddex iyo la yidhaha saddex boqol iyo toddobiyo toban muhaajiriintii lix waxay noqonaysaa lix iyo siddeetan qof inay ka soo baxeen muhaajiriintii lix iyo siddeetan qofood baa ka soo baxay wa waaxidun wa situuna min alawsi aws oo ansaarta ka mid ahna waxaa ka soo baxay kow iyo lixdan qof nin ayaa nebiga ka soo raacay calayhi salaatu wasalaam wa miatun wa sabcuuna min alkhasraji boqol iyo toddobaatanna khasraj bay ka timid marka markaa isku dardarsato lix iyo siddeetan iyo kow iyo lixdan iyo boqol iyo toddobaatan markaa isku darto saddex boqol iyo toddobiyo toban bay imaanaysaa intaas weeyaan marka adiga saddex boqol iyo toddobiyo toban ama waxbaa ka yaran wabaa la waxba kama ziyaado ah inay wax ka yar yihiin mooye marka khasraj waxaa ka soo baxay boqol iyo toddobaatan aws waxaa ka soo baxay kow iyo lixdan muhaajiriintii maka ka timidna lix iyo siddeetan ayaa ka yimid weeyaan walam yattakhid ma aynan ma aysan qaadanin oo ma ayan samaysanin haaulaai dadkan soo baxay oo nebiga soo raacay uhbatahum cuddadoodii iyo hubkoodii alkaamilata ee dhammaystirnayd ma ayna soo qaadanin maxaa yeele dagaala quraysh dagaal la geli doontaan niyadda uguma jirin awrtaasoo afartanka nin la socota inay saddex boqol yihiin waa ka adag yihiin inay ka soo qaataan bay xoolahaas weeyaan marka hubkoodii oo kaamila ma ayan soo qaadan maxay wateen marka hubkay wateen muxuu ahaa waxay wateen falam yakun macahum ilaa farasaani yani falam yakun macahum ayaga lama oonan jirin macooda ma ahayn ilaa farasaani laba faras ciidankaa saddexda boqol iyo toddobiyo tobanka ahi fardo waxay ka wateen laba faras keliyaay ka wateen faras waxaa iska lahaa miqdaad ibnu aswad faraska kalena waxaa iska lahaa zubayr ibnu cawaam ayaa watay weeyaan wa sabcuuna baciiran faqad iyo toddobaatan rati ayay wateen ciidanka intaa la-eg saddexda boqol iyo ziyaadada ihi toddobaatan oo geel ah oo awr ah iyo waxay wateen labadaa faras oo keliya weeyaan labadaa faras keliyahay wateen weyan marka waxaa la yidhahdaa awrtaasi waxay samayn jireen toddobaatan kaa rati ayaa laba laba iyo saddex saddex ayay tacaaqub u samayn jireen ku kaltami jireen yacani saddexdii ninba waxa weeye hal ratibay maaragtay isku badbedelayaan midba mar fuulaya saasoo kale bay samayn jireen ilaa nebigaba calayhi salaatu wasalaam awrtaa ou la qaybsado nebiga iyo cali bn abi aalib iyo maar saxaabiga la yidhaahda marfad alghanawi saddexdoodaasi hal baciir bay ku kaltami jireen marna nebigaa fuulayo marna cali baa fuulayo marna marfad baa fuulayo saasay ahaayeen weyaan marka hubkoodiiba waxay wateenba kuma ayaan soo talagelin hube intaasayba maarata waxooda dhan ou ahaa weyaan wa caqada rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu xiray ou taagay liwaa'an calan buu taagay calanka oo abyada mid cad ah ayuu taagay dafacahu wuxuu u dhiibay nebiga calayhi salaatu wasalaam calankaasi limuscab ibni cumayrin calankaas waa calankii qiyaadada dhan ay soo wada raacayeen madaxdii nebiga maadaama uu yahay muscab ibni cumayr oo u dhiibtay calankaas isagoo kulligood saxaabada calankaasi hoos imaanaya calaamada kaleo xataa la kala siisiiyo calankaas cad bay wada hoos imaanayaan weyaan wa kaana lilmuhaajiriina muhaajiriinta waxay lahaayeen iyaguna calamun calan bay lahaayeen calanka oo yaxmiluhu ou sido caliyu bnu abi aalibin yaxmiluhu caliy bnu abi aalib baa muhaajiriinta calankaa u siday walilansaari ansaartana waxay lahaayeen oo awsi khasraji calamun calan bay lahaayeen calamkaasoo yaxmiluhu ou sido ou qaadayay sacdu bnu mucaadin oo ninkii madaxda u ahaa ah sacd bnu mucaad ayaa isna calankaasi siday weeyaan marka saddexdaa calan oo calankii qiyaadada weyn nabiga uu sitay oo muscab u dhiibay iyo labadaa oo muhaajiriin iyo ansaar ay kala wataan ayuu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam madiine markuu ka baxayey wastakhlafa cala madiina madiine wuxuu uga tegey nebiga ibna ummi maktuumin yacnii cabdulaahi ibni ummi maktuum saxaabigaas ayuu uga tegey oo dadkii waagii horeba loo soo diray maka laga soo dirayo madiine yimidoo dadka waxbari jiray diinka ka mid ahaa indhoolaha ahaa ninkaasuu madax uga soo dhigay uma marku nbiga uma arsala nebigu wuxuu diray markii uu madiine ka soo baxay cabdullaahi ibni ummi maktuum baa meesha madax ka ahaa uma arsala nebigu wuxuu diray makaanahu min arawxaa'i ayuu abaa lubaabata saxaabiga abaa lubaabata ibni cabdilmundir la yidhaahdo ayuu diray wastacmalahu cala almadiina isagoo marka caabil uga dhigay madax uga dhigay madiine markii dambena markuu madiine ka soo baxay ayaa la diray abulubaaba oo maaragtay ibn cabdilmundir yaa madax looga dhigo madiine loo diray weeyaan wastacmalahu cala almadiina wey wa kharaja rasuulu llahi sala allau alayh wasalam min almadiina nebiga madiina buu ka soo baxay yuriidu asagoo doonaya badran wahuwa meesha beder la yidhaahdana mawdicun makaan weey ama boos wey meel wey calaa bucdin miatin hamsatin wahamsiina kilomitran calaa masaafatin bay jirtaa masaafo oo boqol iyo shan iyo konton kilomitr u jirta madiina oo weliba ka jirto yani junuubi harbiyi lmadiina madiina koonfur galbeedeeda koonfur galbeed xagga dhanka madiina ayay jirta wey arbigana waa galbeedkii junuubkana waa koonfurti marka koonfur galbeed oo madiine ah yay bader kaga aadan tahay madiinana waxay u jirtaa boqol iyo shan iyo konton kilomitr ayay u jirtaa weyaan meeshaasu marka beder noo tilmaamaya tuxiitu bihi beder makaanka la yidhaahdaa waxaa hareeraysay jibaalun buuro oo shawaahiqa waaweyn oo dheerdheer ayaa hareereeyey waa meel wada buuro badan weeyaan min kulli jaanibin dhinac walba kulligiibayna ka hareeraysay buurahaas ay ka hareereeyeen bader weeyaan waa meel buuraleeya weeyaan walaysa fiihi baderna kuma jiro dhexdeeda makaanka bader la yidhaahdo booskaasi ma aha ilaa alaaatu manaafida saddex wadda mooye oo ayay leeyihiin wax kale maba lehba manaafid saddexa ayay leeyihiin yani waxaa loo jeedaa almamaru naafid baa loo jeeda meelaha la marada markii beder la tago saddex meelood unbaa ka furanoo la mari karaa inta kale dhagxaana owday meel la mari karaahe wadooyin ma ayan ahayn weeyaan saddexdoodii manfad buu noo kala sheegi manfadun wado filjunuubi xagga koofur ayay jirtaa wa huwa midkaa koofur jira dhanka maka xigana waxaa weeye alcudwat alquswaa meesha la yidhaahda deegtii fogayd yacni gebigii fogaa oo madiine ka fogaa ayaa loo jeedaa kan labaadna wa manfadun fi shimaali waxa weeye dariiq kale oo asagana dhanka waqooyi ah ayaa la yidhaahdaa wa huwa midkaasna alcudwat ddunyaa baa la yidhaahdaa yacni gebigii ama deegtii dhowayd oo madiine u dhowayd ayaa la yidhaahdaa marka cudwat dunyaa waa meesha ay nebiga asxaabtiisu degeen cudwatu lquswaana quraysh markay timid meesha ay degi doonto weeyaan waa mida allah fi suurati alanfaal uu leeyahay id antum bilcudwati dunya wahum bilcudwati alquswaa waalrakbu asfala minkum ciidankiina oo badda xeebteeda uu maray waxaan ujeedaa awrtiina badda xeebteeda ay mareen awrtii abu sufyaan oo watayna badda xeebteeday mareen waa ka hooseeyaan midka saddexaad waxaa weeye wamanfadun fi shari waa mid yani ariiq u furan xagga bariga u furan wey qariiban una dhow min manfad shimaali kan waqooyiga waddada waqooyi ayuu u dhow yahay yadkhulu minhu ahlu lmadiina ahlu madiinana ka soo galo markay madiine ka yimaadaan marka manfadka sharqiga ah waddada oo bariga ah oo kan waqooyi waqooyiga u dhow ayay ka soo galaan marka maxalushaahidka waxa weeye wuxuu shiikhu u ishaarayaa nebiga meel beder ka fog buu degi doonaa intuusan cudwat dunya uusan imaanin maqsadkiisuna waxa weeye awrtaasi markay timaado waxay soo gelaysaa beder marka wuxuu rabay saddexda manfad inuu ka xiro oo meesha ay ku go'doomaan oo marka ay istislaamaan oo isdhiibaan xoolahana uu ka qaata marka uu doonay maqsadkaasu marka beder usoo aaday leanna waa meesha ay soo marayeen awrtaas ay soo mari lahayd weeyaan wa kaana ariiqa alqawaafili wa kaana wuxuu ahaa midkan oo sharqiga ah ayaa wuxuu ahaa shimaalka shimaalda u dhow ayaa wuxuu ahaa ariiqa alqawaafili safarayda iyo dadka safarkaa iyo awrta iyo tijaaradu waddada ay soo marta buu ahaa alra'isiya oo muhiimka ahayd waddada muhiimka ahay soo maraan waa isagoo ahaa weeyaan bayna makkata washaam una dhaxeeya maka iyo shaam ay soo mari jireen yamuru wuu soo marayay min dakhili hada lmuxiiti qawaafishaasi waxay soo maraan meeshaas ayay maaragtay hareeraysan ayay soo maraan oo manfadkaas bay soo galaan weeyaan wa kaana fiihi beder dhexdeeda waxaa meeshaas ku sugnaa oo ahaa almasaakinu guryo baa ku yiilay waalaabaaru ceelal baa ku yiilay waalnakhiilu waxaa ku yiilay yani timir geetimir baa ku yiilay ayaa dad baa deganaa meeshaasi weeyaan fa kaanat marka waxay ahayd meesha beder la yidhaahdo tanzilu lqawaafila safarayda meesha ay degaan dadka tijaarta markay maka ka yimaadaan meeshaasay degaan oo ayaamo fadhiyaan hadday shaam ka yimaadaan meeshaasay degaan madiine hadday ka yimaadaan meeshay degaan marka qawaafisha dhan dadka musaafirka halkaas ayay degi jireen wey wa tuqiimu markaasay ku dhagaan jirtay fiihi makaanka dhexdiisa safaraydii saacaatin wa ayaaman saacada iyo maalmaba meeshaasi ku nagaan jireen halkaasi joogi jireen weyaan fa kaana min asahli marka waxaa ahaa shayga sahlan waxaa ka mid ahaa wax fudud waxaa ka mid ahaa jiddan waxa aad u fudud waxaa ka mid ahaa an yasudda almuslimuuna inay muslimiintu xiraan haadihi almanaafida saddexdan waddo oo beder soo gelaysa inay xiraan goormay xirayaan bacdamaa tanzilu lciiru marka ay awrtii abu sufyaan oo waday ay inta soo galaan ay degaan oo saacado ama maalmo inay fadhiyaan ay rabaan inay wadooyinka ka xiraan bay doonayeen taasaana sahlanayd buu leeyahay yacni inay bacdamaa tanzilu lciiru awrtaas marka ay degto beder ay timaado ay timaado fii hada almuxiiti meesha hareeraysanoo buuraha ku hareeraysanoo saddexda manfad leh saddexda wadda leh markay dhexdeeda yimaadaan waxaa sahlanayd inay muslimiintu ay xiraan bay ahayd buu leeyahy marka markii la xiro waddooyinkii laga soo xiraahy ee fatadaru ay u dhibaatooto awrtii dadkii wada abusufyaan iyo ciidankiisii awrta watay ila listislaami inay isdhiibaan marka ay hogaansamaan ay isku dhiibaan muslimiintii markii waddooyinka laga xiro hadda wax kaloo jira ma leh ciidankaa badan marka waddooyinkiina kaa xiro meelaad aadda aynan jirin waa inaa isdhiibtaan marka fatadaru ay u dhibaatooto ma safaraydaasi ila istislaami isdhiibidda ay u dhibaatoodaan walaakinse min lawaasimi hada tadbiiri maamulkaas oo nebiga uu dabarayoo lahaa markay soo galaan aada waddooyinka ka xirtaan allaa yashcura inaysan dareemin ayay ahayd waxaa ka dhalanaysay inaysan garanin ahlulciiri dadkii awrta waday sida abu sufyaan oo kale inaysan ogeyn bikhuruuji lmuslimiina ilaaqan yani arrinka wuxuu dhici lahaa oo suuragal noqon lahayd abu sufyaan hadduusan ogaan lahayn muslimiinta inay maka ka soo baxeen hadduusan ogaan lahayn ilaaqan laakiin wuu ogaaday sidaa darteed waa arki doona abu sufyaan waddada dhanba wuu ka leexan doonaa waa ka leexanaya weya marka sidaasuu leey wa min lawaasimi hada tadbiiri maamulkaa nebiga uu sameeyeyo in meesha markay soo galaan lagu qabto yani waxa ka laazimi laha waxay ahaan lahayd suuragal noqon lahayd allaa yashcura aysan dareemin ahlulciiri awrtaasi dadkii watay bikhuruuji lmuslimiina muslimiinta soo bixitaankooda ilaaqan duuduub ahaanba haddaysan ka warqabin bay arrintaasi suuragal noqon lahayd wy xataa yanziluu ay markaas soo degaan bibadrin badr ay ku soo degaan awrtii abu sufyaan oo watay calaa khiratin si lama filaan ah kada ah ay ku soo degaan marka taasaa dhici lahayd weya lidalika walidaalika sidaa darteed ayuu salaka rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulka alla wuxuu soo qaaday oo markii hore soo maray awala maa salaka marka ugu horraysoo soo baxay waddadii uu soo qaaday baa waxay ahayd ariiqan aakhara waddo kale buu soo maray oo hayra ariiqi badrin bader waddadeedii aan ahayn marka mar hadday waddadii bader mooye waddo kale uu soo maray akhbaartiisii waa la ogaaday inuu madiine ka soo baxay isagoo ciidankiisii wato wuu helayaa abu sufyaan weeyaan uma ta'anaa nebiga markuu waddadaa kale soo maray xoogaabuu u kaadiyeyo waa nastay wey ta'ana yani xoogaabuu xasilay fi taqadumi hormarid oo kusoo hormaro ilaa jihati badrin bader inuu jihadeeda horey u soo aado dibdhac buu sameeyey waa ta'ahuray wey dibbuu u dhacay nebiga ma soo degdegin weeyaan intaas waa arrintii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo wixii tadbiirta uu sameeyey oo uu ishaaray wey hadda abu sufyaan iyo awrtiisii haddana ka hadlay ama alciiru awrtii abu sufyaan oo waday fa kaana qiwaamuha cadadeedu waxay ahayd iyo tirada iyo waxa ay wateen alfa baciirin kun ratibay ahaayeen kun ratibo watay muwaqaratin laga buuxiyey oo lagu cusleeyey biamwaalin xoolo lagu cusleeyey xoolo badan wadatay wey xoolahaasoo laa taqilu aanan ka yarayn can khamsiina alfi diinaarin konton kun oo diinaar diinaarkuna waa dahab wey diinaar dahabi ah konton kun oo lacag u dhigmato tijaaro noocaasoo kale u dhigmatay ayay wateen wa kaana ra'iisuhaa ciidankaas yani awrtaa ninka madaxda u ahna wuxuu ahaa abaa sufyaan abu sufyaan ibni xarbi buu ahaa wa macahu waxaa la jira abu sufyaan oo ciidan kunkaa awrtaa la waday arbacuuna rajulan faqad afartan nin oo keliya ayaa la socotay weeyaan wa kaana abu sufyaan abu sufyaanna wuxuu ahaa markuu ka hadlay nin qaaidahoo dagaalyahan u ahaa wa kaana abu sufyaan wuxuu ahaa fii gaayati tayaqudi baraarug meesha ugu dambayso mid ku sugan buu ahaa iyo walxadari digtooni oo aad u digtoon yahay nabigii asxaabtiisa iska ilaalinayo aaduu u digtoonaa weya yas'alu wuxuu weydiin jiray markuu soo noqday kulla haadin waraa'ixin mid kasta oo aroortii u yimaado subaxnimadii u yimaado kallahaadda ugu yimaado iyo mid kasta oo raa'ixoo caraababa wuxuu weydiin jiray can taxarukaati lmuslimiina muslimiinta dhaqdhaqaaqooda madiine inay ka soo baxeen inaysa ka soo bixin akhbaartooda iska ilaalin jiray aad buu u ilaalin jiray weyaan marka yani xadarkiisa aad buu u tiro badnaa aad ayuu maaragtay aad u isku ilaalin jiray weyaan waxaa ka mid ahayd ahaan yani digniintii sida uu u digtoonaa waxaa ka mid ahaa nin baa isagoo soo socda markuu soo laabtay ayaa nin ka hor yimid markaasuu wuxuu weydiiye yidhi war jeeshkii maxamed ciidankiisii wax inay soo baxeen in kale maxaa warka ka haysaa buu weydiiyey markaasuu yidhi wallaahi ma arag buu yidhi wax soo baxay ma aanan arag laakiin laba nin oo meeshaas waa labadii nin nebiga diri jiray ayaan arkay halkaas awrtoodii labadoodii rati fariisiiyey ayaan arkay buu yidhi waxay ahaayeenna ma garanayo abu sufyaan markiiba wuu degdegay awrtii meeshii ay fariisiiyeen ay ku sugayeen ilaa markay ogaadeen waa kuwii nebigu usoo sheegay horay ka laabtay ayuu awrtii meeshay fadhiday buu tegey markaasuu digadii awrta ayuu qaaday oo jajabiyey markaasuu laftimiraadii madiine ka helay markaasuu wallaahi waa ciidankii madiine oo ilaala soo dirsaday marka aad nin u digtoono waxa uu iska ilaalinaya wey xataa calima ilaa uu ogaado bikhuruuji lmuslimiina muslimiinta soo ayuu ogaaday wey wa huwa markuu ogaanayana halkeebuu joogaa calaa bucdin masaafo ayuu ku sugan yahay oo hayri qaliilin min badrin aan yarayn masaafo aan bader u dhowayn isagoo og isagoo joogo ayuu muslimiinta inay madiine ka soo baxeen buu ogaaday weeyaan faxawala markaasuu wuxuu wareejiyey ou bedelay itijaaha alciiri awrtii jihaday u socotay buu bedelay ila alharbi galbeedka ayuu u bedelay halkaasuu la aaday liyasluka inuu qaado ariiqa saaxibi xeebta wadadii xeebta inuu maro oo xaggaa baxrun axmar inuu halkaa maro xeebtaa u maro ayuu marka u wareegay weya jidkii uu soo mari lahaaye beder ku saabsanaa oo dhan waa ka wareegtay markaasuu halkaa iyo xeebta buu la aaday awrtiisii halkaasuu la aaday wey wayatruka markaas wuxuu ka tegey ariiqa badrin ilaaqan wadadii bader soo aadi lahayd oo dhanna duuduub ahaanba waa uu ka tegey halkaa iyo xeebtaasoo aaday wey isla markii intaa kuma uunan simanine waxaad dhici kartau leey xataa xeebta in lagaaga daba yimaado wastajara wuxuu kiraystay rajulan nin uu kiraysto lacag siiyey oo xoolo siiyey ninkaasoo yukhbiru u waramayo ahla makata reer maka u waramayo bikhuruuji lmuslimiina muslimiinta inay soo baxeen oo madiine ay ka soo baxeen ugu waramo biasraci maa yumkinu deg degkan ugu suuragal badan ayuuna ugu diray inuu ninka ugu tago marka ninkaas uu kiraystay waxay maarata kutubta tasiirka ku sheegaan damdam ibna camrin alkhifaariyi baa la yidhaahdaa ninkaasoo reer bani khifaar ka mid a ah, min qabiilati khifaar ka mid a ah, ayuu inta kiraystay buu yidhi iga gaarsii si dhaqsa ah ama u tag yani waxaad u sheegtaa moxamed iyo asxaabtiisa inay soo baxeen xoolihoodin in la dhacayo u sheeg buu yidhi falamaa balagahum reer maka markii uu gaaray annadiiru ninkii digayey oo damdam ibnu camrin ahaa markii uu gaaray maka uu tegayoo quraysh uu u sheegay istacadduu way diyaar garoobeen ree maka siraacan si degdegay bay isku diyaariyeen hubkooday qaateen waxay fardahoodii awrtoodii wax walba xoolihii yani zaadkoodii sahaydoodii kulli way soo qaateen wey si degdegay isku diyaariyeen weyaan wa awcabuu fi lkhuruuji awcaba fi lkhuruuji waxaa loo jeedaa ay kharajuu kulluhum wey kulligoodba way soo baxeen oo dagaalkiiba usoo wada baxeen reer maka weeyaan falam yatakhallaf kama harin quraysh min kubaraa'ihim madaxdoodii quraysh odayaashoodii cid ka hartay ma jiro ilaa abulahabin nebiga adeerkii oo abulahaba mooye wax ka haray ma jiro weeyaan ilaa abulahabin abulahab unbaa ka haray odayaashii quraysh oo dhan dagaalkaanay soo wada raaceen weeyaan abulahabna waxay ku sheegaan isaga laftiisa wuxuu sameeyey nin uu dayn ku lahaa buu dagaalka bedelkiisa u diro yidhi adi bedelkaygii gal ninkaasuu soo dir waxashaduu markaase waxay kulmiyeen ayay keliya quraysh keliya kuma harine man xawlahum wixii gaararkooda ahaa oo min alqabaa'ili qabiilooyinkii agtooda deganaa maka gaararyaalkeeda deganaayoo dhan na way kulmiyeen markaasay soo wateen walam yatakhallaf kama harin oo kama dibdhicin min butuuni qurayshin quraysh qabiiladeedii lafaheedii cid ka haray ma jiro ilaa banu cadiyin reer bani cadi mooye cid kaloo ka hartay ma jirto weya qabiilkaas ayagu way diideen inay maaragtay dagaal aadaan ama meesha ay raadsadaan markay ku hareen ma ayna soo raacin wey bani cadiyi keliyaha ka haray weya marka way soo baxeen quraysh walamaa wasala markii uu gaaray haada aljeyshu ciidankan oo abujahal oo meesha juxfo la yidhaahdo markii aymaad ou soo gaaray yaa abu sufyaana warqad kale soo diray warqad kale usoo diray juxfobaa warqadii kale loogu keeno risaaladii kale ou leeyahay nimayahow anigu waan badbaaday jidkii jidaan ahaynaan maray waxaad yeelaysaan dadkan celiya hala laabto uu leeyahay marka markii ay juxfo soo gaareen baa balaqathum waxaa soo gaartay ciidankii quraysh risaalatu abi sufyaan abi sufyaan warqadii uu soo qoray ayaa maaragtay soo gaartay yukhbiruhum oo u sheegayo oo uga warramayo binajaatihi inuu ka badbaaday maxamed iyo asxaabtiisii oo aan la qabanin oo ugu sheegay weliba uu leeyahay wayatlubu minhum ou ka dalbayo alcawdata ilaa maka inay maka u laabtaan oo aysan moxamed iyo dadkiisa aadine iska laabtaan ayuu maaragtay arrintaas u sheegay weeyaan marka markii intaa uu yidhi ka laabta warqaddii ay soo gaartay ayagana ay juxfo joogaan wahama annaasu birujuuci dadkii marka wahama waxay ku hamiyeen oy jeclaadeen oy dooneen annaasu dadkii birujuuci laabasho inay laabtaanoo maka ku laabtaan bay dadkii dooneen walaakiinse abaa dalika abujahlin abuu jahlaa diiday abuu jahlaa yidhi la laaban maayo istikbaaran wa nakhwatan isla weynin oo isla weyn yahay iyo wa nakhwatan iyo faan dartii ayuu u diiday oo lalaaban maayo odayaasha oo arrinta markii ay soo gaartay yidhi aan laabanno waxaa ka mid ahaa cutbat bn rabiica cutbat bni rabiica yacni maaragtay xakiim ibni xisaan baa u tegey wuu la hadlay wuxuu yidhi maaragtay sayid baa tahay maanta kelimadaadana waa masmuuc marka waxaad yeeshaa maxamed haddaan dilno oo aan ka adkaanno iyo asxaabtiisa ilmo adeeradeen iyo walaalaheen iyo wiilasheennii baan leynay hadday naga adkaadaanna annagana sidoo kale bay noqonaysaay maanta oday baa tahaye dadka celiguu ku yidhi sidiibuu yeelay wuxuu u diray abujahl baa ciidanka madax u ahee u tag buu yidhi markuu u tegey ayuu cay maaragtay abu jahal soo caayey cutbat bnu rabiica oo uu leeyahay waa mid fulay ah buu yidhi oo maaragtay dhuuso badan marka warkiisa laguma jiro yidhi markaasuu ciidankiisii ayuu yidhi maaratay halla wada buu yidhi sidaasuu abujahl ku tegey markuu meesha tegey yacni abujahl halkaa markuu tegey wuxuu leeyahay wallaahi inaanan joogsanaynin ilaa aan beder tagno oo markaan beder tagno xoolo aan ku gowracanno oo gabdhihii ay noo heesaan qaynaadka ahaaye heesi jiray addoommadii ay noo heesaan oo meeshaa khamrada lagu cabo oo carab intay maqasho soo bixiteenna aan soo baxna markay maqasho aanan mar dambe cidinugu soo dhiiranin cid dambona soo aada aanan arkin ilaa sidaa la yeelo mooye laaban mayna buu ku yidhi sidiiba marka dadkii ay maaragtay ay ku raaceen ilaa hal qabiiloo ka hari doonto shiikhu noo sheegaya mooye walaakiinse abaa dalika noqoshadii waxaa diiday abujahlin ayaa diiday istikbaaran wanakhwatan isla weyn iyo faan dartii ayuu u diiday falam yarjic marka dadkii uu abujahl hogaaminayay kama laabanin ilaa banu zuhra qabiilada bani zuhre la yidhaahda mooye cid kaloo laabatay ma laha awal bani cadiyin maba ayna soo bixin ayaga markay ku hareen laakiin juxfo waxaa ka laabtay reer bani zuhra ayagana cadadkoodu wuxuu ahaa ilaa saddex boqoloo nin siduu noo sheegi doono shiikhu weyaan ashaara calayhim waxaa u ishaaray u sheegay bidalika arrinkaa laabashada inay laabtaan xaliifuhum midkii ayaga isbahaysiga lalahaa bani zuhra iyo wara'iisuhum ninkii madaxda u ahaa oo ahaa alahris ibnu shurayqin athaqafi yani ninkaa oo reer haqiif ka mid ahaa akhris ibnu shurayq xaliifna wuu la ahaa oo isbahaysi gaashaanbuursi baa bani zuhra iyo iyaga ka dhaxeeyey tan labaad raisna waa uu ahaayo madaxbuu u ahaa isagaasaa marka u ishaaray oo yidhi waxaad yeelaysaa meeshaan yani marba haddii ciidankii awrtiinni iyo tijaaradiinni ay badbaaday bilaash waxaa maka u aadaan madiine iyo dadkeedii maxamed u raasataan gardarro weeye laabta buu ku yidhi sidii bay marka ku laabteen reer bani zuhraa soo laabtay wa kaanuu waxayna ahayn cadadkoodu alaaa miatin saddex boqol oo ciidana bay ahaayeen marka ciidanku wuxuu ku soo baxay kun iyo saddex boqol oo nin baa soo baxday oo quraysh ka soo baxday saddexdaa boqol way laabatay weeyaan wa ama albaqiyatu intii hartay wa hum alfun kun weeye kunkii haray oo abujahl uu hogaaminayay fawaasaluu sayrahum socodkoodii bay xiriiriyeen way socdeen xataa nazaluu ilaa ay degaan qariiban min alcudwati lquswa ilaa ay degaan xataa nazaluu ilaa ay degaan qariiban meel u dhow min alcudwati alquswa yacni jihadii ama maaragtay gebigii ama deegtii fogeyd oo madiino ka fogeyda maka xaggeeda jirtay weeyaan oo ahaa khaarija badrin bader bannaankeedaas ayay degeen weeyaan fii midaanin bannaan oo fasiixin waasaca bannaan waasaca oo weyn ayay degeen waraa'a aljibaali almuxiitati bibadrin waxayna degeen waxay degeen waraa'a aljibaali buurihii gadaashoodii buurihii almuxiitati bibadrin beder ku hareeraysnayd gadaasheeda bay degeen buurihii bannaankeeday degeen beder ma ayna soo gelin gudaheeda alcudwat alquswaa bay degeen buurihii beder ku hareeraysnaa gadaashooda bannaan ahoo waasaca halkaasay quraysh iska degtay weeyaan halkaasay degeen marka halkaa markii inta quraysh shiikhu nooga sheegay buu haddana nabiga calayhi salaatu wasalaam nooga warramayaa wey amaa rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam faqad calima wuxuu ogaaday isna bikhuruuji ahli makkata maka dadkeedii inay soo baxeen ayuu nebigu ogaaday wa huwa isagoo fi ariiqi wadada kusoo waddada kusoo jiro waddada intuu kusoo jiroosan beder soo gaarin ayuu maqlay inay qurayshi soo baxday fastashaara marka nebigu wuu la shawray calayhi salaatu wasalaam wuxuu la tashaday almuslimiina muslimiintii buu la tashaday maadaama aynan dagaal kusoo talagelin ciidanka qurayshna uu aada u tiro badan oo ciidan weyn yahay ayuu nabiga saxaabadiisii la tashaday quraysh marka waxay yidhaahdaan kutubta waxay sheegayaan sida maaragtay ibnu hishaamka kale iyo markii nebiga oo meeshii degay ayaa laba nin laba nin oo dhallinyaro ah ayaa meesha timid oo ceelka meesha ku yaalay inay arooraan u yimaadeen marka nebigan wuxuu rabaa ciidankoodii inuu ogaado inta uu la egyahay markii ay labadii nin yimaadeen baa saxaabadii soo qabatay labadii nin baa ay waraysteen labadii nin oo nebigu markii loo keenay oo waraystaybu waxay ku yidhaahdeen imise weye imise weye cadadka ciidankiina isla socotaan waa imisa markaasuu yidha wallahi ma garan karno waa ciidan badan weeyaan markaasuu nebigu qiyaasoo yidhi meeqa xoola ay qashaan maalintii ila meeshaasay degan xoolaha ku qashaane markaasuu yidhi tiscan wa cashara maalinna waxay qashaan sagaal neefoo geela maalinna waxay qashaan yani maaragtay eh, toban geela bay qashaan markaasuu nebigu wuxuu yidhi ciidanku marka wuxuu udhexeeyaa maa bayna tiscumiya wa alfu buu udhexeeyaa buu yii o qiyaas yani wuxuu udhexeeyaa sagaal boqol ilaa kun ciidan udhexeeya weeyaan qiyaastana uu nebigu sheegana sidaas bay ahayd salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka markii ay nebiga uu ogaaday inay qurayshu soo baxday ayuu faistashaara almuslimiina nabiga muslimiintii la tashaday salawaatu llahi wasalaamu calayh faqaama abuu bakrin abuu bakra istaagay saxaabadii o dhan waa fadhiyaan saddexdii boqol iyo ziyaadadii meesha fadhiday ayuu nabigu la tashaday faqaama abuu bakrin abuu sidiiqaa istaagay fatakallama wuu hadlay wa axsana hadalkana waa uu wanaajiyey yani inuu muwaafaq yahay wixii nabigu uu ku taliyo inay qaadanayaan buu sheegay weyaan uma qaama cumaru cumar haddana istaagay cumar bnu khaaab ayaa istaagay fatakallama wuu hadlay waaxsana hadalkana wuu hagaajiyey sidii abubakar u hadloo kale u hadla hadal wanaagsan buu ku hadlay uma qaama waxaa istaagay almiqdaad ibnu camrin miqdaad ibnu camr yani maaragtay saxaabiga la yidhaahdo ayaa istaagay faqaala markaas wuxuu nebigu ku yidhi wallaahi rasuulkii allow wallaahi allaan ku dhaaranaye allaan ku dhaartaye yaa rasuul allah rasuulkii allow laa naquulu odhan mayno kamaa qaalat banu israa'iila limuusaa sidii ay ree bani israa'iil nebi muuse ku yidhaahdeen kugu oran mayno adiga oo ahaa fadhab anta warabbuka faqaatila inaa haahunaa qaaciduun maxaa yl ree bani israa'iil markii uu yidhi udkhulu larda almuqadasata alatii kataba allahu lakum war bayt lmaqdis oo rabbi idiin qoray gala markii la yidhi oy murmeen oo murmeen murmeen markii dambe reer bani israiil nabi muuse way ka diideen waxay yidhaahdeen fadhab tag muusow anta adiga iyo rabbuka rabbigaaga israaca faqaatilaa labadiinna dagaalama inaa anagu haahunaa qaaciduuna halkaanaan kuu fadhinayna markaa magaalada furtaan baytulmaqdis oo nimankii jabaabirada ah aad ka qabsataan dabadeed baan soo gelaynaa ayaa yuhuud ay yidhaahdeen oo muuse ku yidhaahdeen annaga hadalkaasoo kale kugu odhan mayna buu yidhi walaakinse waxaan odhanaynaa buu yidhi nuqaatilu walaakinse annagu nuqaatilu waan dagaalamaynaa can yamiinika midigtaadaan ka dagaalamaynaa wa can yasaarika bidixdaadaan ka dagaalamaynaa wa min bayni yadayka hortaadaan ka dagaalamaynaa wa min khalfika gadaashaadana waan ka dagaalamaynaa yacni kalsooni weyn buu nabiga siiyey calayhi salaatu wasalaam faashraqa wajhu rasuuli illahi sal alla alay wasalam wa sura bidalika faashraqa waxaa ifay oo nuuray wajhu rasuuli illaahi sala allahu calayh hadalka qiimaha leho saxaabadiisi ay u sheegeen abubakar iyo cumar iyo miqdaad ayuu aad ugu farxay wa sura waana la farax geliyey bidalika arintaasaa lagu farax geliyey nabiga calayhi salaatu wasalaam aad buu ugu farxay weeyaan marka marka yani dadka hadlay saddexdaa nin oo hadashay saddexdu waa muhaajiriintii wey abubakar iyo cumar iyo miqdaad ibni camrin saddexdaba waa muhaajiriintii ansaartii wax hadlay ma laha aqlabiyadana waa ansaarta lanna muhaajiriinta waa sideetan iyo lix nin keliya wey inta kale waa aqlabiyada dadkii ansaarta iska lahaa aws iyo khasraj bay ahayd nabiga markuu intaa dhagaystay hadalkood uma qaala markaasuu rasuulku wuxuu yidhi ashiiru calaya ayuha almuslimuuna weyaan muslimiintii ii ishaara uma qaala markaa nabigu wuxuu yidhi ashiiru calaya ii ishaara ayuha almuslimuuna muslimiintiiyey buu leeyahay ii ishaara weeyaan faqaama sacd ansaar ra'iiskeeda ahaa baa istaagay wa qaala markaasu wuxuu ku yidhi kaanaka waxaabaad moodaa inaad noo bandhigayso dhinac annaga aada noo sarbeebi yaa rasuul allah rasuulka allow hadalka inaa annaga noola jeeda baad moodaa markaasuu hadalkiisii qaatayo nabiga wuxuu ku yidhi qaala ajal haabuu yidhi idinkaa idinla jeeda idinkaan idinla jeedaa buu yidhi markaasaa sacad hadalka sii watou yidhi fawallaahi allaan ku dhaartaye fawladii de fawalladii allihii baan ku dhaartay bacaaka ku soo saaray nabiyulaahi muxamedow bilxaqi xaqa kugu soo saaray baan ku dhaartay low istacradta haddii aad noo soo bandhigta binaa annaga haada albaxra baddaan aad noo soo bandhigto inta naga hor timaado saa noo wada badda aadna geyso markaasna fakhudtahu badda aad dhex gasho adiga oo dabaalato lakhudnaa macaka lakhudnaahu waanu dabaalanaynaa waanu gelaynaa macaka adigaan kula kula gelaynaa baddii wey baddaas hadaad adigu gasho markaa badda tagna aad adiga gasho waa kula gelaynaa kaa xari mayno maa takhallafa xari maayo mina annaga rajulun waaxidun hal nina naga xari maayo haddaan ansaarnahay hal ninoo naga xareeya ma jirtee badda aa gashay baanu kula gelaynaa wamaa nakrahu mana nacayno oo ma karahsanayno an talqaa inaad la kulanto binaa annaga inaad yani annaga kula soconno inaad la kulanto caduwanaa cadowgeenna hadan berrito inaad la kulanto wax aan ka dhibsanayna ma jirto oo nacayna ma lahan waa kula jiraynaa dagaalkana waanu kula gelaynaa wey markaasuu wuxuu yidhi inaa anagu rasuulka allow la sabrun fi lxarbi waxaan nahay la sabrun kuwa sabro oo yani maaragtay fi lxarbi dagaalka ku sabra baan waa naqaana dagaal kuwa sabir badanoo dagaalka ku sabra baan sidqun kuwa ka run sheega baan nahay oo run ku sheego fi liqaa'i cadowga oo lala kulmana kuwa ka run sheegaan nahay ma baqanno weeyaan dagaalkana waanu galnaa mana baqanno walacalla allaha allah waxaa la arkaa subxaanahu watacaala markaan kula dagaal galno an yuriyaka inuu ku tusiyo annagoo kula jirna markaan cadowgaada kula dagaal galno oo cadowgii aan la dirirno an yuriyaka inuu ku tuso mina xaggeenna naga kaa tusiyo maa shay inuu naga kaa tusiyo taqarru bihi caynuka ishaada ay ku qabowsato markaan dagaalka galno oon cadowgeenna la dagaalano ilaahay wuxuu mudan yahay inuu ku tuso wax ay ishaada ku qabowsato oo aad aad ugu faraxdo inaan muujinno oo dagaalkii ah fasir bina nala soco nala tag yani nawad weeye rasuulkii allow calaa barakati illaahi ilaahay barakadiisii yani anagoo dusheeda ku sugan nawad waa ku raacnay wey kaa harimayna weyan wa qaala fii ma qaala yani wuxuu yidhi wa qaala wuxuu yidhi weli hadalka sacad baa wato sacad ibnu mucaad baa hadalka wato fii ma qaala hadalkuu yidhi buu yidhi hadal badan buu yidhi waladii allihii baan ku dhaartaye bacadaka bilxaqi allihii xaqa kugu soo saaray nebi maxamedow ayaan ku dhaartaye low darabta akbaadahaa low darabta haddii aada garaacdo akbaadahaa awrtaan beerkooda haddii aada garaacdo calooshooda aada garaacdo macnaha owrtaada aad kacaysata wey ood aadda ilaa barki lkhimaadi meesha barkulkhimaad la yidhaahda aad gaarto la tabacnaaka waanu ku raacayna yani barkulkhimaad waa meel oo maal yani fogaanshaha loogu cabiro wey meesha ay joogaan aad uga fog wey marka hadba meelaa lagu tilmaamaa waxaad yidhahdaa waxa weeye waa mawdicun binaaxiyat lyaman yaman meel ka tirsan ayaa barkulkhimaad lagu sheegaa waxay kaloo yidhahdaan maya aqsa xijrin meesha madiinata xijri la yidhaahdo meesha ugu fog baa la yidhaahdaa waxay kaloo ku tilmaamaan waa madiinat lxabasha dhulka xabashadana waa la yidhahdaa barklkhimaad macaanidaasoo dhanba waa ay ku sheegaan wey marka waa un maal loo jeedo meeshaasoo aad u fog haddii xataa aad noo kaxaysood aaddo oo awrtaada aad u kaxaysato la tabacnaaka waanu ku raacaynaa kaa harimayno ansaartiina yaa u hadlay sacad bnu mucaad baa u hadlay fasura rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam rasuulka alle waa la farax geliyey aad buu arrintaa ugu farxay uma qaala markaasuu wuxuu yidhi rasuulka siiruu waabshiruu faina allaha tacaala qad wacadanii ixda aa'ifatayn laka lakaanii anduru lana ila masaarici lqowm siiruu socda buu yidhi saxaabadiyey wa bishaaraysta hadday ansaar iyo muhaajiriin yihiin lanna nabigay ka farxiyeen salawaatu llahi wasalaamu calayh faina allaha alleh tacaala sarreeye qad wacadanii wuxuu ii ballan qaaday ixda daa'ifatayni labadii qolo midkood buu labadii kooxood middood ayuu rabbi ii ballan qaaday yacni labadii qolo labada daa'ifo waa kuwey ixda daa'ifatayn waxa weeye ima alciiru wa ima alnafiiru baa la yidhahda labadaas midkood unbaan la kulmi doona ama awrtii baan heli doonaayo abu sufyaan iyo awrtiisii baan heli doonaa oo aan xoolihii la soo wareegi doona ama ciidankii quraysh baanu iswaajihi doonaa oo markaasi ilaahay subxaana wa tacaala markuuna kulmiyana guusha naga siin doonaa weya waa mida allah uu leeyahay suurat lanfaal waid yacidukum allahu ixda aaifatayni anaha lakum watawaduuna ana hayra dati shawkati takunu lakum saxaabada waxay jeclaayeen maadaama ayna dagaal kusoo talagelin awrta afartanka nina inay iska helaan midda tabarta yar midda tabarta yar inay helaan laakiin ciidankan weyn inay la kulmaan waa qadar ilaahay subxaana wa tacaala alla geliyey kuma aynan talagelin wey si sahal baashaan intuu soo qaataan inay madiina iskaga laabtaan bay rabeen weyan wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laka lakaanii aniga waxaabaad moodaa bu rasuulka anduru inaan fiirinayo oon u jeedo alaana haddadan la joogo dagaal weli ma dhicin ilaa masaaric alqawmi meesha quraysh madaxdeedii lagu lagdi doono meesha ay yani maarata maydkooda iyo jusadkooda ay ku dhici doonaan waxaad moodaaba inaan fiirinayo ujeedaaad moodaa buu leeyay yani qurayshdan markaan dagaalka galno saan uga adkaan doono taasuu maaragtay uma taqadama markaasuu nebigu soo hormaray oo soo kacay ilaa badrin bader buu soo aaday nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeeley quraysh ayagu waxay la soo baxeen kibir ilaa ilaahay waa tan uu leeyay markuu muminiinta la hadlayo walaa takunuu kaladiina kharajuu min diyaarihim bataran wari'aa'a annaas wayasuduuna can sabiili illah kuwaasoo kale ha la mid noqonina waa batar iyo qooqay la soo baxeen oo yidhi meesha waa inaan khamre ku cabnaa waa inay gabdhuhu maarata noo heesaan waa inaynu xoolaha ku gowracannaa muddo waa inaan fadhinaaho durbaankeenna tumanno iyo waa batar iyo ri'aa annaas dad istutus iyo qooq bay la soo baxeen weeyaan laakiin nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waan arki doonaa ilaahay u tadarucaya subxaana wa tacaala markii u arko daa'ifadan yarta oo saddex boqol oo soo labanlaabmo jeer lagu soo labanlaabmo oo kun jeesh gaarayo nimankaana wataan inuu ilaahay nasriga siiyo ilahay buu u tadarucayo oo barya aan arki doono insha allahu tacala uma taqadama ilaa badrin bedr ayuu usoo hormaray oo soo aaday nebiga fawasalahaa nabiga beder buu soo gaaray fii nafsi laylati habeenkii naftiisii allatii layladii wasala fiiha almushrikuuna mushrikiinta habeenkii beder yimaadeen buu asna beder nebiga yimid calayhi salaatu wasalaam habeenkaasay beder yimaadeen fanazla markaasuu nebigu wuxuu degay fii dakhili miidaani badrin qariiba min alcudwati اdunya wuxuu degay nebiga calayhi salaatu wasalaam fii daakhili miidaani badrin bader banaankeeda miidaanka waa banaankaas weeyaan ayuu degay qariiban meel u dhow min alcudwati اdunya deegtii dhowaydoo madiino u dhowey yacni jihadii dhoweyd iyo maaragtay madiino xaggeeda xigtay meel u dhow buu degay nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu halkaa degay dhulkaana nabiga ma aqoonin salawaatu llahi wasalaamu aleyh ma uunan garanaynin marka nin saxaabada ka mida oo la yidhaahdo alxubaab xubaab ibn lmundir la yidhaahdo ayaa nabiga la hadlay wuxuu leeyahy marka faashaara calayhi faashaara waxaa ishaaray oo wuxuu tilmaamay calayhi nabiga wuxuu u tilmaamay alxubaab ibn lmundiri ninka xubaab ibn lmundir la yidhahdo saxaabada ka mid a ayaa wuxuu nabiga u tilmaamay an yataqadama inuu meeshaan ka hormaro ou hormaro ou ka kaco markaasna fa yanzila ou dego meel yani aqraba maain biyo meesha ugu dhow oo cadowga uga dhowaanshaha badan inuu degaba uu ishaaray marka waxaa ka horreeyay uuse shiikhu noo sheegin oo kutubta kale ay qoraan xubaab ibnu mundir markuu nebiga ciidankan meesha uu dejiyey ayuu nebiga la hadlay markaasuu yidhi yaa rasuul allah ara'ayta hada almanzila meeshaan aad degtay bal iiga warran buu yidhi amanzilan anzalakahu allaahu ma manzil meel ou rabbi ku dejiyaya laysa lanaa an nataqadamahu walaa nata'ahara canhu meel ilaahay amarkii allah ou ku waxyoodayo waxyi aa ku degtay miya oo aynan annaga suuragal noo ahayn inaanu ka hormarno ama aan ka dib dhacno leanna saxaabada waxyigii say uga dambeeyeen nabigana uga dambeeyeen calayhi salaatu wasalaam maxay yani saasuu leeyahy arrinkan manzilkan aad degtay ma waxyibaad ku degtay haddii waxyi aa ku degtay kamana hormari karno kamana dibmari karno waa inaan qaadano meesha degnaano weya am huwa alra'yu waalxarbu waalmakiidatu mise waxa weeye waa yani taktiig dagaal waa ra'yigaada ijtihaadkaada taktiig dagaal makiida iyo maarata cadowgoo la khiyaanay baad ku degtay miyaa buu yidhi markaasuu u sheego yidhi waxyi maahe yani maa huwa wuxuu leeyahay yani bal huwa alra'yu waalxarbu waalmakiida buu yidhi waxyi maahe waa ra'yigayga baan meesha ku degay buu leeyahy iyo xarbi ahaanaan ku degay weya markaasuu markaasuu u sheegoo yidhi yaa rasuul allah haddii marka ay tahay marka ra'yi baan ka dhiiban karnaa mar hadday ra'yi tahay waxbaan ka dhiiban karnaa markaasuu yidhi faina hada laysa bimanzili meesha aan degnay meel la degaahay ma ahan buu dhaha fanxad binnaasi dadka ka qaad meesha ka kici rasuulka ilaahayow xataa ta'tiya adnaa maain min alqawmi ilaa aad degto meel biyaha cadawga uga dhowaansho badan aad dadka dejiso dadka kici buu meeshan ka rar la deji maxaa yidhi meeshay degeen biyihii xaggoodii waxaa ka xiga cadowgii baa ka xigo marka waa inaan cadowgii biyihii ka xigsannaa weeyaan annaga inaan ka xigsanno wey saasuu ujeedaa wey marka meel la dega ma ahee dadka meesha ka soo kici meesha biyaha ugu dhowaanshaha badan oo ciidankii qurayshna kaga dhowaansho badan ilaa aan degno halkaa ina gee weeye xataa yasnaca almuslimuuna buu dhahay ilaa muslimiintu ay markaas markaa meeshii ceelashii degno ila beder meesha l meel ceelal badan ku yaallaan weeyaan xataa yadaca almuslimuuna ilaa muslimiin xataa yasnaca almuslimuuna muslimiintu ilaa ay samaystaan markaa xiyaadan darar ay samaystaan qolo walbaba biyihii ay ku kaydsadaan darka bahalka la yidhaahdo ayaa la yidhahda intay samaystaan ay biyihii ceelka inta ka soo dhurtaan dararkoodii ay ku sugaan fa marka fiiha xiyaadkii iyo dararkii dhexdoodii ay ku kulmiyaan almaaa biyihi ay ku kulmiyaan lianfusihim naftooda biyihi ay ugu kaydsadaan markay kaydsadaan oo darar samaystaan oo ayagu muslimiinta ay buuxsadaanna wayuquuru laabaara markaasna ay kharibaan ceelashii marka ay muslimiinta ay baabi'iyaan yani saysan biyaha gaalada u cabin ay markaa jijabiyaan fa yabqa alcaduwu markaa cadowgiina ou noqdo ou ahaado halkaa uu ku baaqi noqdo walaa maaa lahu isagoon wax biyaha u cabaya aanan jirin ayagana markaa biyo la'aan ay ku dhacdo sidaas oo markaasi yacni wuxuu leeyahay uma nuqaatilu lqawma dadkii aan la dirirno fanashraba walaa yashrabuun annagana biyo aan cabayna markuu dagaalku dhaco ayaguna biyo ma haystaan marka dad ooman iyo dad biyo haystaahi ma dagaalami karaan marka saa darteed waxa weeye arrintan meeshaan dadka ka rar buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam durbadiiba ra'yigiisa wuu yeelo wuxuu yidhi laqad asharta bira'yi ra'yi sawaab ah baad ishaartay ciidankiiba meesha ka soo raray meeshii ou maaragtay xubaab ibnu mundir oo u sheegay ayay soo degeen sidii bay yeeleen oo ceelashoodii bay biyihii ka soo dhurteen ay samaysan dararkoodii ka buuxsadeen markaasay kharibeen meelihii ceelashii ay biyaha gaalada u dhawaay cabi lahaayeen ayay baabi'iyeen takhriibiyeen weeyaan wa bana almuslimuuna muslimiintii marka waxay dhiseen ilaa cadowgii markaan waa labadii waa is arkeen labadii ciidan waa laisku jeedaa wa bana almuslimuuna muslimiintii baa waxay dhisteen waxay dhiseen cariishan meel yaroo cariisha ayay sameeyeen yani cariish waa un maaragtay sandaqad waay wax yaray dhiseen ayay sameeyeen meel yani waxaa la rabaa ciidankii meel laga hogaamiye baa la rabaa oo nebigana uu fadhiisto calayhi salaatu wasalaam oo taladana uu ka bixiyo marka wabana lmuslimuuna muslimiintiibaa waxay dhiseen cariishan bay dhiseen guri bay meesha ka dhiseen yakunu maqara qiyaadatihi sala allahu calayh ali wasalam carishkaas wuxuu noqonayaa meeshuu nebigu ku hogaamin lahaa ciidankiisa ayuu noqon lahaa wey halkaasuu nebigu gelaya calayhi salaatu wasalaam markay halkaas cariishka u dhiseenna wacayanuu lahu cariishkaas ilaaladiisii iyo nebiga la ilaaliyo waxay u cayineen xuraasan bay u cayineen wacayanuu waxay magacaabeen xuraasan kuwa ilaalo ah iyo waardiye bay u sameeyeen oo min shabaab alansaari ansaar dhallinyaradeedii ayaa layidhi marka idinkana maadaama dagaal lagu jiro nebiga oo meeshaan joogo qiyaadada halkaan meeshii laga hogaaminayay waa inaa idinkana nebiga ilaalisaan si aan gadaal looga imaanin yani sidaas weeye marka min shabaab alansaari baa meesha xaraska ah waardi ilaalo ka ah weeyaan ayaguna waxa weeye taxta qiyaadati sacd bni mucaadi sacd bni mucaad ayaa kor maamulaya ciidankan yarka ahoo dhallinyaradan sacd bni mucaad baa iyagana madaxu ahoo ilaalinaya oo kor joogaya weyaan iyaga laftooda qof madax ah oo loosii sameeya u baahan yihiin sacad baa marka waardiyeynaya halkaa markii la marayo uma cabba'a rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nebigu wuxuu diyaariyey yani cabba'a waxaa weeye jahaza wahaya ah oo kale wey wuu diyaariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam uma cabba'a wuxuu diyaariyey rasuulu llahi sala alla alay wasalam rasuulka alle aljeysha ciidankiisiibuu diyaariyey waa diyaar gareeyey weya watajawala nabiga wuu wareegay calayhi salaatu wasalaam fii miidaani alqitaali banaankii lagu dagaalami lahaa ayuu nabigu kusoo wareegay calayhi salaatu wasalaam meeshii dagaalku ka dhex dhici lahaa oo labada fariiq iskaga hor imaan lahaayeen ayuu nabigu kusoo wareegay wa huwa yushiiru biyadihi isaga oo gacantiisa ku ishaarayo oo odhanayo wayaquulu ou leeyahay hada masracu fulaanin wa hada masracu fulaanin hadan in sha allah yacni wuxuu leeyahay kan waxa weeye hebel meeshii la dhigi lahaa oo quraysh madaxdeediibuu tiltilmaamayaa nebiga hebel meeshii la dhigi lahaa waa tan hebel meeshii la dhigi lahaa oo lagu dili lahaa waa tan saa isagoo ishaarayo ayuu maaragtay nebigu uu ku farfiiqay oo aaday weeyaan wa huwa yushiiru isagoo ishaaraya biyadihi gacantiisa ku tilmaamayo wayaquulu uu odhanayo haadaa midkani waxa weeye masracu fulaanin hebel meeshii lagu lagdi lahaa oo maydkiisa la dhigi lahaa wa haadaa midkanna masracu fulaanin hebel meeshii lagu lagdi lahaa weeyaan hadan barrito insha allahu tacaala hadduu ilaahay doono meeshii la dhigi lahaa waa halkaas weeyaan uma baata nabigu wuxuu ahaaday yusalli inuu tukanayo ilaa jidci shajaratin geed geed timir jiriddii oo sutro ka dhigta xaggeedu u tukanaya yani nabiga calayhi salaatu wasalaam sutra la-aan ma tukan jira saad ogtihiin hadduu xataa uusan wax kala wadanin ushiisa yartaa u wata takiga ayuu canasadiisao dhulka mudan jiray markaasuu maarata sutro ka dhigan jiray marka geedkaas qiblada ay sutro ka dhigtay ayuu ku tukaday nebiga wabaata almuslimuuna muslimiintiina way baryeenoo waxay ahaadeen mustariixiina wabaata almuslimuunana waxay noqdeen mustariixiina kuwa raaxaysanayo ayay noqdeen taqmuruhum ay dabooshay ahiqatu kalsooni oo ilaahay ay ku kalsoon yihiin iyo tuma'niina iyo xasilooni aysan wax cabsiya aysan cadowga ka qabin ayagoo ahbay bay sidaasay noqdeen weeyaan wa kaana allaahu allah subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan allah subxaanahu wa tacaala qad anzla wuxuu soo dejiyey almatara roob buu soo dejiyey kama qaala allah sidoo fii suurati alanfaal uu ku yidhi id yugashiikum annacaasa amanatan minhu wayunazilu calaykum min alsamaai maaan liyuahirakum bih wayudhiba cankum rija shayطaan waliyarbita calaa quluubikum wayuthabita bihi alaqdaam ilahay roob buu usoo dejiyey markaana roob baa ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala id waqti ayuu allah subxaanau watacaala idiin gargaaray yuqashiikum allah ou idin dabooshiiyey annucaasa luladii iyo gamaanyadii iyo hurdadii amanatan yani liajli amanatin aaminnimo darteed amaan inaad heshaan darteed buu hurdo ilahay idiin siiy laanna qof yani maaragtay cabsi qaba oo baqaya ma hurdo laakiin dadkani si aysan u baqayni tiqada inay leeyihiin waa luloodeen waa iska hurdoodeen hurdaa qabatay weeyaan markaasoo amanatan ammaangelin oo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaatay ayuu rabbi wa tacaala hurdadaas iyo lulada oo idiin keenay nocaaskana waa gamaaniyada laydhaha hurdada weyn ma ahane waa lulada marka hore qofka qabato weeyaan wayunazilu allah wuu soo dejiyey calaykum dushiinna wuxuu ku soo dejiyey min asamaai xagga cirka iyo samada xaggeeda wuxuu soo dejiyey maa anbiye buu kasoo dejiyey oo roob matar ayuu kasoo dejiyey muxuu rabbi u soo dejiyey liyuahirakum inuu idinku ahiro bihi biyahaas inuu idinku tahiro oo xadadkii aa qabteen yani dadkii janaabadii ay qabeen wayse xadadka akbar iyo asqarkuu yahayba inay isku tahiraan kii kuqubaysanaayo kii maaragtay janaabadiisa arrintaas inuu ilaahay idin tahiro daraaddeed buu maarata roobka idinkugu soo dejiyey wayudhiba inuu tirtiro allah cankum idinka xaggiina idinka tirtiro rijsa shayaani shayaanka waswasadiisa waswaaskiisa inuu idinka tirtiro oo qalbigii nabi ilaahay uu tahiro waswaaska uu qalbiga idin geliyey ma ciidankaasaa la dariri kartaan waa idinka tiro badan yihiin ama maanta laydin baabi'iyaa wixii qalbiga kusoo dhici lahaaba roobkaas sababtiisa buu rabbi ku tirtiray subxaanau watacaala tacaala waliyarbita inuu xiro calaa quluubikum laabihiinana inuu dusheeda ku xiro oo bilyaqiini wasabri inuu ku xiro yaqiin ilaahay ay ku leeyihiin sabr iyo dulqaad ay maaragtay ay dagaalka u yeeshaan uu rabbi ku xiray subxaana watacaala iyo wayuhabbita inuu rabbi sugo bihi roobka sababtiisa alaqdaama gomadihiinna iyo lugihiina inuu ku sugo ayuu ilaahay sidaa u yeelay roobka idinkugu soo dejiye wey dhulka inuusan bacaad oo lugta gasho ood ka bixi weydaan aysan noqonine dhulka oo idiin sinaada markaad dagaalka gelaysaan inay sidaa noqoto buu roobka rabbi idinkugu soo dejiyey ayuu maarata allah leeyahay subxaanahu wa tacaala wa fi sabaaxi subaxii markii la gaaray oo ah wahuwa sabaaxu yowmi ljumuca maalintii jumcada ahayd asaabici cashara min shahri ramadaan toddobiyo tobankii bishii ramadaan sanati thaaniyati min alhijra sanadkii labaadee hijradana la joogo bishi ramadaan toddobiyo tobankeedii sanadkii labaadee hijriga ahaa subaxdeedii oo subax jimca ahi ayay taraa aljamcaani labadii ciidan ay is arkeen labadii ciidan waa ciidankii muslimiinta iyo ciidankii mushrikiinta ayaa maalintaas is arkay fadacaa rasuulu llahi sal alla alay wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay baryey subxaanahu wa tacaala fadacaa wuu baryey rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam ayaa ducaystay oo wuxuu yidhi allaahuma haadihi qurayshun qad aqbalat bikhuyalaa'iha wa fakriha tuxaaduka watakdibu rasuulak allaahuma fanasraka aladii wacadtanii allaahuma axilhum lghadaata ilaahay buu baryey allaahuma ya allaahuma allahayow haadihi middan qurayshin quraysh wey markii labadii ciidan is arkeen buu ishaaraya haadihi quraysh middan waa quraysh wey qad aqbalat way soo qaabisho markay ka timid bikhuyalaa'iha yani isqaadqaadkeedii iyo kibirkeedii wa fakrihaa faankeedii sababteed bayna la timid faan iyo kibir ayay u soo baxday tuxaaduka allahayo adigoo ay ku cadaawysanayso ayay soo baxday cadow ay kaa dhiganayso ay beeninayso rasuulaka rasuulkaaga oo muxamedana ay beeninayso ayay soo baxday allahuma ya allahuma fanasraka yani waxa wey faanjiz lii nasraka weeyaan nasrigaaga ilaahayow ii dhammaystiro ii aqbal alladii nasrigii wacadtanii aad ii ballan qaaday ilaahayow ii dhammaystiro isii wey guushii aad ii ballan qaaday inaa cadowga ka guulaysto rabbiyow isii weeyaan allahuma ya allahuma allahayow ayow axinhum halaag quraysh alghadaata barrito yani maarata subaxii ilaahayu halaag markaan dagaalka galno rabbiyu halaaji weeyaan uma markuu intaa ku ducaysta nabiga calayhi salaatu wasalaam cadala sufuufa sufuuftii ayuu tootoosiyey oo simay wa amarahum markaasuu wuxuu faray anlaa yabda'uu sufuuftii cadowga yani maaragtay sidii loola dagaalami lahaa ayuu nebigu sameeyey maymanat ljeesh iyo maysarat ljeesh iyo ciidanka qaybtiisa hore iyo qaybta dambe iyo ayuu sameeyey midigtii bidixdii wixii kala tegayey ayuu kala ratibay nebiga sufuuftana wuu toosiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa amarahum wuxuuna faray anlaa yabda'uu bilqitaali dagaal inaynan bilaabin muslimiintu inaysan dagaal bilaabin xataa yatiihim ilaa uu u yimaado ciidankii amruhu nabiga arinkiisa faritaanka nabiga uu faro amarkiisa u yimaado ilaa nabiga uu faro inaysan dagaal qaadin ayuu maarata nabigu amray weyaan wa qaala markaasu wuxuu yidhi idaa aktabuukum ay iqtarabuu minkum hadday idiin soo dhowaadaan oo ciidankii quraysh xaggiinna ay soo aadaan farmuuhum tuurtuuriyeeya oo fallaarihiinna ku gana iyo leebabka aa wadateen ku gana buu leeyahay markay idin soo aadaan sidaa yeela oo maarata fallaarta isticmaala weeye wastabquu reebta oo baaqi yeela nablakum yacnii fallaarihiinnana ha iska dhammaynina ha wada tuurine si tartiib tartiiba ah ugana ha dhammaystirinina kullaha wada tuurina marka yani saasuu amray wey fallaarihiina reebta oo mar kaliya ha wada tuurinina baa loo jeeda walaa tasulluu hasiibanina asuyuufa seefahana galkoodii ha kala bixina mid galka ha ka siibina qofna yuusan galka kala bixin xataa yukshuukum ama xataa yakshuukum ilaa ay idinsoo daboolaan oo idinsoo weeraraan markay idinka idin dushiina yimaadaan oon seefta galka kala baxa laakiin ka hor seeftiina galkaa ka saarinina uma rajaca markuu intaa amray nebiga uma rajaca wuu laabtay ila alcariishi cariishkii loo dhisay ayuu ku noqday wa macahu isagoo uu nebigu la jiro abu bakrin radia allahu canhu abu bakr sidiiqna allah ka raadi noqdo uu nebiga la jiro salawaatu llahi wasalaamu calayh ayuu nebiga cariishkiisii galay wey fabtahala ay tadaraca ila allahi fabtahala wuu tadarucay waa khushuucay oo wuu baryay ila allahi allah subxaanahu wa ayuu ilaahay u khuduucay nabiga calayhi salaatu wasalaam allow u khuduucay oo maaragtay yani u khushuuco u tadarucay wadacaahu ilaahayna waa uu baryey wanaashadahu allah buu wax weydiista weeyaano su-aashuu ku adkeeye wey yani alaba wasa'ala allaha wey ilaahay buu weydiistaoo munaashaduu ku sameeyey allah xataa qaala ilaa nabiga uu yidhaahdo allaahuma ya allaahuma in tahlik hadihi alcisaabata alyawma falaa tucbadu abada allahuma in shi'ta lam tucbad bacda alyawmi abadaa allahuma yaa allahuma allahayow in tahlik haddii aad baabi'isood halaagto haadihi alcisaabata kooxdan yartahay saddexda boqol iyo dhowrka ihi haddii aad baabi'iso alyawma maanta aad baabi'iso falaa tucbadu abada lagu caabudi maayo weliga cid ku caabudaysaha ma jirto maxaa yeele dadkii ku caabudi lahaa waa dhammaadeen intaan un way intii ku caabudi lahayd weya cid danba ku caabudaysa rabbiyo ma jirto allahuma yaa allahuma allahayow in shita haddaad doonto haddaad adigu doonto lam tucbad laguma caabudayo bacda alyowmi maanta wixii ka dambeeya abadan weliga cid ku caabudayso male haddii aad daa'ifadan yartaa iyo kooxdan maanta ay mushrikiinta baabi'iyeen oo adiga aad halaagto weeyaan wabaalaga nebigu wuu ku xeel dheeraaday fi tadaruci waalibtihaali khushuuca iyo tadaruca ilaahay oo u khuduucayo baryadiisii ayuu ku xeel dheeraaday xataa saqada ridaa'uhu ilaa go'ii nebiga uu dhaco ou ka dhaco salawaatu llahi wasalaamu calayh can mankibayhi garbihiisa ou ka dhaco yacni ducadii ou ilaahay baryayay u tadarucayay ilaa go garbaha u saarnaa ay nebiga garbihiisa ka dhacaan salawaatu llahi wasalaamu calayh markaasaa faraddahu faraddahu go waxaa soo celiyey yani waxaa soo celiyey calayhi nebiga waxaa ku soo celiyey asidiiqu abubakr sidiiq ayaa ku soo celiyey wa qaala markaasu wuxuu ku yidhi abubakar baa odhanay xasbuka yaa rasuula allah alxaxt calaa rabbika buu yidhi xasbuka intaana kugu filan baryada yaa rasuulalla rasuulki allow baryo intaana kuugu filan alxaxta su-aashiibaad ku celcelisay ood ku badisay calaa rabbika rabbigaaga intaana kugu filan ukaadi buu yidhi xasbuk intaa ku sima ducadaada ilahay waa aqbalaya baryada ilaahay uu baryayna rabbi waa ajiibay subxaana wa tacaala oo malaa'ig buu ilaahay ku xoojiyey sida arki doonnaba id rabbakum fastajaaba lakum annii mumidkum bialfin min almalaa'ikati murdifiin saasuu rabbi leeyahy yani waxa weeye markaad ilaahay istiqaafo weydiisanayseen iyo gargaar aada weydiisateen oo rabbigiinana idin ajiibay markaasuu rabbi wuxuu idinku soo madad idinkaga dhigay idinku soo kordhiyey yani bialfin min almalaaikati murdifiin kun malaaigta ka mid ahoo midba midka kale uu fangalay o isdaba joogo ayuu ilaahay ku xoojiyey wey ilahay ducadiisa uu aqbalay wa ama almushrikuuna mushrikiintii ayagana ilaahay bay baryayaan fastaftaxa waxaa yani maaragtay ee istansara minhum waxaa gargaar ilaahay u weydiiyey mushrikiintii abu jahlin abu jahlaa ilaahay baryaya isagana faqaala markaasuu abu jahl wuxuu yidhi allaahuma ya allaahuma allahayow aqtacunaa liraximi aqtacunaa midkeenna goynta badan annaga iyo muxamed liraximi raximka iyo qaraabada midkeenna goyn badan wa aataanaa midkeenna la yimid bimaa shay laa nacrifuhu aanan garanaynin midkeennii la yimid faaxinhu hadaaka ilaahayo berrita halaag subaxnimadiiba halaag yani labadayada midkaydii hayba kan yani raximka iyo qaraabada gooyo oo waxaan la aqoonin la yimid annaga iyo muxamedba kow doona ha noqde ilaahu subaxii halaag buy allaahuma ya allaahuma allahayow ayunaa kaanii aab kaana ahaaday axabba ilayka midka adiga laguu jacayl badan yahay wa ardaa aad raadi tahay looga raadinimo badan yahay cindaka adiga agtaada ilaahu maanta u gargaar yani saasuu ku baryay ilaahu kii rabbiyo aad jeceshahay oo agtaada raadi laga yahay u gargaar buu yidhi ducadaasu asagana ku ducaystay ducadaasna ilaahay waa aqbalay subxaanahu watacaala maxaa yeelay suurat lanfaal u ilaahay leeyahay yani in tastaftixuu faqad jaa'akum lfatxu haddaad gargaar weydiisateen faqad jaa'akum lfatxu wain tantahuu fahuwa khayrun lakum wain tacuuduu nacud walan tugniya cankum fi'atukum shay'a walow kaurat waana allaha maca almuminiin yani sidaas baa lagu yiri wy yani fatxigiina waa yimid ducadiina waa la aqbalay maxaa yeeley idinka dadka ilaahay subxaana watacaala qaraabogoyskana ah alla agtiisana kuwaan rabbi uusan raadiga ka ahayn ah sidaa darteed baa maaragta idinka laidin halaagi weya hada wabilahi towfiiq sal allah waslm ala nabiyina